ada iyaguna shahliyadeed iyo qarankeedu asaasuha alcaqlu asaaskeeda iyada waa caqliga eefain kaana qaasiran hadduu caqligu yahay mid gaaban kaanad waxay aanaysaa ahliyaddaa gudashaduna qaasiratan mid gaaban ay naaqisa mid naaqusa wain kaana kaamilan hadduu caqligii dhammaystiran yahayna kaanad waxay aanaysaa ahliyadaa gudashadu kaamilatan kaanad waxaan kaamilatan mid dhammaystiran waalcaqlu alqaasiru haddaa caqliga gaabani huwa caqdu sabiyi lmumayis waa sabigii wax kala garanaya caqligiisa iyo man fii xukmihi ciddii la xukun ahayd waalcaqlu alkaamilu caqliga dhammayska taranna huwa caqlu lbaaliqi qofka qaangaarka caqligiisa weeye gayri lmajnuuni ee aan kawaalan ahayn wa gayru lmactuuhi mactuuhna isaga garna aan ahayn walaakin qad yacridu lilinsaani qofka inuu ku soo dariyo la arkaa bacda kamaali hadiyatihi hadiyadiisa inay kaamil noqotay dabadii min alumuuri arrimaha maa yusiiluhaa wax markaa suuliyo ahliyadiisa ah ow yanqusu ama nuqsaamiyo ow laa yuahiru fiiha ama aan raadinin bilisaalati suulidi wa nuqsaanaya walaakin yuqayir bacda alaxkaami axkaamta qaarkeed dooriya binisbati marka loo eganiban caradat lahu cidda ay u timi ay ugu soo banbaxday wa hadihi iyo alatii waata tusamaa lagu magacaabo bicawaarid alahliya cawaarid alahliya ayaa lagu magacaabaa waxaa waalaya sheekhu markuu ahliyadii tii wujuubka iyo tii aadaaga labadiiba inooga soo haduu inoogu soo faahfaahiyey ayaa halkana wuxuu inooga hadlaya cawaarid alahliya wax la yidhi ahliyadaas wax caarido oo ka hor yimaada cawaarid waa jamcu caarid min carada low kada bimacnaa waa u muuqday oo dahara wa tabaddaa ayaa la wuu u muuqday cawaarid waxaa loo leeyahayna sifaadka daatiga ah ee laasimsan ee qofka aan ka goyn ma ahe waa wax markaa mararun ku yimaada sida uu sheegi doonana samaawiya ayay noqonaysaayo cawaarib samaawiya baa la haddaanu addoonku doorasho kasbasho ku lahayn muktasabaa la yidhaha haddii uu yacnii kasbashadeeda meeluu ka soo galo ama iska tiriddeeda uu yacnii ka tago markaa wuxuu yidhi sheekhu waxaynu soo ogaanay intii hore ayuu si fiican inoogu duuduubay wuxuu yidhi ahliyatu lwujuub qofka waa u waajibtaa waa u sugnaataa iyadoo naaqisaa dawrka urjiriinka iyo urjiifka yahay kadib mid dhammaystiran may noqotaa inta uu dhasho kadib inaa la intuu nool yahayna mid mulaasim ah oo laasimsan oo aan ka haraynin ayay noqonaysaa ahliyatuljabi waxna u waajibaan waxna ku waajibaan ladaa oo iyada gudashadii ah iyo in markaa wuxuu aqwaashiisa iyo afcaashiisaba la ictibaadiyo asaarteedii sharciga hayd ay ka ratibatoo laydhaa waxaa fuli ayada taasi umay sugmaynin bini aadmiga intuu caloosha ku jiro ka yaree aan markaa mooyiska waxba kala garanayna uma sugmaynin laakiin marka uu dowru tamyiis gaadho ee wax kalagelasho uu gaadho iyadoo naaqisa bay u sugmaysay dabeetana waa u dhammaystirmaysay markuu caqligiisu dhammaystirmo isagoo ee uu qaangaadha u caqli yeesho idan markaa allah waxaanu la gelaynaa ahliyat aladaa asaaskeedu waa caqliga sida ahliyat lwujuubkiiba yacni asaaskeedu u ahaa nolosha haddii caqligii uu noqdo mid gaaban ahliyaddaa gudashaduna mid gaaban oo naaqusanay noqotaa hadduu dhammaystiran yahayna waa dhammaystiran tahay caqliga haddaba qaasirkaay waa caqliga sawigan wax kala garanaya iyo ciddii la xuguna caqliga dhammaystirana waa caqliga qofka qaangaadhkaa ah ee aan waallayn mactuuh aana aan ahayn mactuuh yacni wuu inoo keeni doonaaye waa yani ama sagagar ama asaasac ama waxa doonta dheh eh, asaasac yaan odhan asaasac waa qof barigu yani waa ama sagagar ama yani wixii la mida <clears throat> laakiin waxaa la arkaa buu yidhi qofkii isagoo ahliyadiisa dhammaystirantay haddana mararka qaarkood inay ku yimaadaan waxyaalo dabeetana caqligii baa ka kaxeeya ama caqligii ka nuqsaamiya ahliyadii ka nuqsaamiya ama yani inaanu suuli nuqsaaminan baa la arkaaye laakiin inuu markaa axkaamta qaarkeed dooriyo ayaa la arkaa marka loo ega ciddanay ku soo baxday waxaasina waa waxaa loo yaqaana bu hi cawaarid alahliya almabxas aani cawaarid alahliya tamid waa gooldhig calimnaa waxaan ogaanay mima taqadama wixii noo soo maray ana ahliyat alwujuubi tahbutu lilinsaani waa u naaqisatan iyadoo dhiman fii dowri iljiniin dowrkaa uurjiifka yahay uma tasiiru waxay noqotaa kaamilatan mid dhammaystiran bacda wilaadatihi dulasho kadib wa tabqaa waxay noqotaa mulaasimatan lahu mid laasimtaa lahu isaga maadaamat alxayaatu bihi inta ay noloshu ku jirto ama ahliyat ada fa laa tadbutu lilinsaani qofka uma sugnaato fii dowri ljiriiri dowrka uu jiriiga horjiifka yahay walaa tadbutu lisagiiri ka yarna uma sugnaato kayr lmayizi aan waxba kala garanaynin uma tahbutu waa suulaata naaqisatan ayadoo dhiman lisaqiirin mumayiskii yaraa ee wax kala garanayay uma takmulu lahu waa u idaa maa kamula caqluhu markuu caqligiisu ku dhammaystirmo bilbuluuqi qaangaar caaqilan soo caqla qaangaaro faaliyat asaasu alcaqlu weeye fain kaana hadduu yahay caqligii qaasiran mid gaaban kaanat qaasiratan ahliyadaasina mid gaaban ay naaqisa bay noqon wain kaana kaamilan hadduu yahay caqligu mid dhammaystirana kaanad ahliyaduna kaamilatan mid dhammaystiran bay noqon ahliyat ladaa wlcaqlu lqaasiru waa caqlu sabiyi lmumayis waa caqliga sabiga wax kala garanaya iyo wa fii xukmihim wlcaqlu lkaamilun huwa caqlu lbaaliqi qofka qaangaadhka caqligiisa wey hayr lmajnuun ee aan markaas kawaalan ahayn wa hayr lmactuuhi aan ahayn walaakin qad yacridu lilinsaani insaanka inay ku timaadaan bacda kamaali heliyatihi heliyadiisu intay dhammaystirantay dabadii min alumuuri arrimaha xaggooda maa yusiiluha waxa ahliyadda ama suuliya inay ku yimaadaan baa la arkaa aw ama yanqusuha nuqsaamiya aw ama laa yuahiru fiiha aan raadaynaynin bilisaadati iyo nuqsaan sulin iyo nuqsaamine walaakin yuqayiru dooranaya bacd alaxkaami binisbati markaa loo nisbeeyo laahiga liman carada nawciday uu arrintaasi ku timi wa hadihi alatii tusama bicawaarid alahliya cawaarid alahliya kuwa la yidhaha wa kuwa anwaacu <clears throat> lcawaarid haddaba tanqasimu alcawaarid ilaa qismayni bay u qaybsantaa alawalu cawaarid samaawiya awaarid iyo waxyaalo samada ka yimi waaniga labada cawaarid muktasaba waa cawaarid la shaqaysay oo qofku kasbaday wlcawaarid sabawiya hiy alatii waasa tahbutu sugnaata min qibali saaxibi sharci saaxibu sharciga xaggiisa xagga ilahay ka timaada biduuni ikhtiyaari linsaan ayadoon qofku ikhtiyaar ku ahayn walihada sidaa daraaddeed baa masaladii la sabaa israail loogu tiiriyey lanna man ikhtiyaara lilinsaani fiih waxaanu bini aadmigu khiyaar ku ahayn yusaru ila sawaa'i baa loo nisbeeya calaa macna anahu khaarijun can qudrat linsaan waa ka baxsanyay bini aadmiga awooddiisa midlu ljunuun walcata walmarad walmowt waa waalida sagagarnimada xanuunka iyo geerida ama alcawaarid almuktasaba fahiya maa kaana lilinsaani fiha kasabun wakhtiyaar waa wixii bini aadmigu uu ku leeyahay kasab iyo ikhtiyaar ayaa la yidhaahdaa ee isaguu kasbaday amaba yacni waa wixii uu dakhli ku leeyahay kasbashada meelunu ka soo galay ama inuu iska suuliyo ayuu iska daayey waynu arki doonnaa wahiya noocaani waa laba nooc alawlu maa yakunu min nafsi اlinsaani waa wax nafdar insaan ka imanaya kaljahli jahligoo kale dee jahli macnaha intuu kasbaday muu soo iibsanine macnaha halkan waxay noqonaysaa inuu iska suuliyo ayuu ka tegey yani jahligii wuu iska saari karayay waa sakhraamidii walhazli waxa weeyaan dheeldheelkii wasaniga labadamba yakunu min hayrihi waa wax cid kale ka iman caleyh korgiisa ku iman wahuwa waa qasabkii kaasina wasanatakallamu waa ka hadlaynaa fii ma ya'tii waxaan soo socda can bacdi alcawaaridi asamaawiya waalmuktasaba barkeeda ayaan ka hadlaynaa waxau leeyahay sheekhu cawaariddu waa qaybsamaano waxay u qaybsamaan laba qaybood cawaarid samaawiya iyo cawaarid muktasaba cawaarid xagga samada ka timi iyo mid uu qofku kasbaday u shaqaystay macnaha mid ka baxsan isaga iyo mid isagu sameeye waxaanay guud ahaantooda yacni lagu tilmaamaa koob iyo toban waalida ayaa ka mid a yaraanta ayaa ka mida cata ayaa seeganimadaasa ka mid a ilowga ayaa ka mid a hurdadaa ka mida iqmaaga iyo miirdoorsoonkaa ka mid a riqiga iyo addoonnimada maradka oo xanuunkii ah xaydkiiiyo nifaaskii iyo mawtiga geerida koob iyo tobankaas ayaa lagu tilmaamaa lakiin sheekhu ka wada hadli maaya qayb ka mida ayuu ka hadlaya markaa wuxuu leeyahay cawaaridu samaawiya waata qofka xagga ilaahay kaga timaado isagoon wax doorasho ah insaanku lahayn saa daraaddeed baa samada loogu tiiriyo wixii aanu insaanku khiyaar ku ahayn samada ayaa loo tiiriyaa macnaa awooddiisa way ka baxsan tahay wey aafa samaawiya wax ku noqday baa la yidhaha aafa xaggan sare kaga timi ama waxaa loodhanayaa cawaarid ahl samaawiya waa balaayo u timi oo xagga samada uga timi cawaadida muktasabadaahina waxa weeye wixii insaanku uu ku leeyahay kasabka iyo ikhtiyaarkiiyo doorka uu ku leeyahay amaba yacnii inuu iska tiro oo iska suuliyo uu markaas ka tegey waana laba noocoo midi qofka ayay ka timaadaa waa yacnii jahligii oo kale iyo yani sakhradii oo kale sakhraamidii iyo dheeldheelkii kalaada waa wax ka yimaada cid kale oo qofka ku yimaado waa qasabkii oo kale markaa mid walbana yani qaarkood ayaynu marka ka hadlaynaa buuli anwaacu lcawaarid tanqasim alcawaarid waxay u qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood alwalu cawaarid samaawiya wa cawaarid samaawiya wahiy waata cawaarib samaawiya waani cawaarib muktasaba labadaas ay qaybsamaan walcawaarib samaawiya hiyo lati waata tabutu usugnaata tahbutu sugnaata min qibali saaxibi sharci sharciga saaxiibka xaggii ka timaada xagga ilahay bay ka timaadda biduuni ikhtiyaari linsaan isan qofku dooran inaan door ku lahayn walihaada saa daraaddeed baanu socod ila samaa loogu tiiriyo lianna mana ikhtiyaara linsaani fii waxaan qofku ikhtiyaar ku lahayn yusaru ila samaa'i baa loo tiriya calaanhu waxaana loogu tiriya cala macna inuu khaarijun can qudrati lisaani inuu qofka qudradiisii awooddiisa ka baxsan yahay mithlu ljunuun walcata walmarad walmowt weeye ama alcawaarid almuktasara fahiya maa kana linsaani fiha kasbun waاkhtiyaar waa wixii bini aadmi uu ku leeyahay kasab iyo doorasho waya noocaani waa laba nooc alawalu maa yakuunu min nafsi linsaani waa wax insaanka nafdiisa ka imanaya kaljahli wasugni walhasliba weeye waaanika labaadna maa yakuunu min hayrihi waa waxa qayrkii ka imanaya oo calayhi yani isaga ku iman walikana waa qasabka wasanatakallamu waa ka hadlaynaa fii maa yatii waxaa nimanaya can bacdi alcawaarid asamawiya walmuktasaba barkeeda ayaan kaga hadlaynaa almadhab lwal alcawaarid asamawiya ayaa soo horaysa awalan aljunuun waxaana ugu horreeya waalidii carafa bacd lusuuliyiin aljunuuna waxay ku maca biannahu ixtilaalu lcaql caqliga oo markaas dhinmo weeye bxayثu soo ymnacu uu diidi jaryaan bxayثu ymnacu uu diidi jaryaanu lafcaali afcaasha iyo walaqwal inay ku dureeraan calaa nahji alcaqli caqliga waddadiisii ilaa naadiran un yaroo marla araga mooyaane wa huwa nawcaani waa laba nooc asliyun wa taari mid asliya iyo mid soo dariyey wlasriyu an yabluga linsaanu waa inuu qofku qaangaaro mujnun isagoo waalan waaariun an yabluga waa inuu qaangaaro caaqilan isagoo caqlile uma yaطlac calayh junuunu ku yimaado wa kullun minhumaa mid kastoo labadooda adeere imaa mumtadun inuu yahay mid fidsan wa imaa aw hayru mumtadin iyo inuu yahay mid aan fidsanayn ayuu markaas u qaybsamaa waxau sheekhu inooga bilaabay oo inoogu horraysiiyey cawaaridii samaawiga ahayd ayuu horraysiiyey waxaana ugu soo horraysiyey cawaaridda samaawiga junuunka iyo waalida waxaanu leeyahay waxay ku tacriifiyeen usuuliyiinta qaarkood wa saaxibu tawdiix oo kale asaa ku tacriifiye waalidu inay tahay caqliga oo dhima oo dabeetana diida inay falalkiisa iyo hadalladiisuba ku socdaan waddadii caqliga yacni wax nadaamsan oo qofka caqliga leh hadalkiisa iyo ficilkiisuba waa nadaamsan yahay waa inuu caqligii dhinmo ikhtilaal iyo khalal uu ku dhaco oo dabeetana uu diido inay hadalladii iyo ficiladiiba ku socdaan caqliga waddadiisii wax yaroo naadira mooyaane inta badan ay markaa iswada weydaarkaa yihiin ama yanii kitaabkiisan maalmadkhal la yidhaahdo wuxuu ku yidhi mualifku ala ma taqtadiihi cala maa yaqtadiihi alcaqlu sawiy ikhtilaalu lcaqli bixayu yamnacu ma yaqtadiihi alcaqlu sawiy <clears throat> yani waa caqligii oo dhinmaa bixayu oo markaasu ay cinjiriyaan alcaqli walafcaali inay afcaashii iyo aqwaashii ku daweeraan calaa maa yaqtadiihi alcaqlu sawiy caqliga toosan wuxuu keensanayay inay mara ku socdaan ayuu diidayaa waxa kale oo junuunka ay ku tacriifiyaan ikhtilaalu alquwa almumayiza waxay yidhaahdaan waa iyadoo ay dhimanto quwaddii wax kala saaraysay bayna alumuuri alxasana walqabiixa almudrika lilcawaaqibi waa inay dhimanto quwaddii kala saaraysay arrimaha wanaagsan iyo arrimaha xun ee caaqibada iyo cidhibta dambe garanaysay oo wax yacnii aahaarteedii ay leedahay inaanay u muuqanin oo dhowr sibood bay ka timaadaayoo ama yacni maskaxdiisa ayaa abuur ahaan u nuqsaansan ama yacni misaajkii maskaxdu ay lahayd ayaa yacni ictidaalkii ka baxay oo wuxuu ka baxay yani khalad ama aafo ku timi ama shaydaan ayaaba ka qaali noqday oo waaray oo dabeetana khayaalaad iyo waxaan jirin ku sii daayey dabeetana wuu iska farxayaa oo waa iska argagaxayaa iyagoo wax lagu farxiyo wax laga argixatoola jirin yani waa dadka shaydaanku markaas u khalkhaliyey junuubka markaas kaas ayaa la yidhaahdaa laba nooc ayaanu u qaybsamaa mid asliya iyo mid taariyaho soo darriyey ka asligahi waa inuu qofku qaangaadhay soo waalan daalina waxaa la yidhaahdaa inuu qaan gaadhay isagoo caqli leh kadib waanidu ay ku timaado haddana laba qaybood buu usii qaybsanayaayoo mid mumtadi ah iyo mid hayr mumtadiya ah. mumtadiga waxaa looga jeedaa yacnii mid joogto ah oo xilli walba qofka markaas ku sugan oo waalan yahay midna waa mid hayru mumtadi oo han fidsanaynoo mararka qaarkoodna waa waaranayaa mararka qaarkoodna caadi buu noqonayaa marka kaa isku wada joogana waa junuub mustawira ama mumtadi baa lo odhan kan markaa googo ee mararka qaarkoodu waalanayana mararka qaar uu niyeysanayana hayru mumtadi ama mutaqatica la yidhaahdaa carafa bacdu lusuliyiin waxay ku taxriifiyeen aljunuura biannahu ikhtilaalu lcaql caqligoo dhimaa laydhaah baxadasoo yamnacu diidi jarayaan alafcaali afcaashu inay ku socdaan iyo walaqwaali hadalladu iyo walaqwaal hadalladu calaa nahji alcaqli caqliga waddadiisa ilaa naadiran wax naadiro marlaaraga mooyaan wa huwa noocaani waa laba nooc asliyu wa taari junuun asliya iyo junuun taari ah walasliyu an yabluga alinsaanu waa inuu qaan isagoo waalan wطaariun an yabluqa wa inuu qaankana caaqilin isagoo caqlile uma yaطlc calayhi اjunuun waa lid ay ku timaado wa kulu minhuma ima mumtadun ow hayru mumtadin inuu yahay mid yani fidsan iyo mid aan fidsanayn labadaas ayuu markaas u qaybsamayaa oo waalidii oo kaa fidsan iyo kaan fidsanayn kaa joogtada iyo kaan joogtada ahayn ayuu markaas u qaybsamayaa wاljunuunu binawcayhi haddaba waalidu labadiisa noocba laa yuasiru ma raadiyo fi ahliyati اlwujuub lannaha tahbutu bidima ayay ku sugantaa wاljunuunu laa yunaafi dima dimadii ma anfinayo lannaha haabitatu waa suganta cala asaasi اlxayaati bilinsaan asaaska nolosha bini aadmiga ayay ku sugan tahay ila annahu yuasiru wuxuu raadinaya fi ahliyati اladaa fayucdimuhaa wuu weysiinu meesha wuu ka saaray lannaha tahbutu bilcaqli bay ku sugmaysa iyo tamyiizi wax kala galasho wlmajnuunu majnuunna faasidu lcaqli caqligiisu minu faasid yahay weeye cadiimu tamyiiz wax kala saaridna la walihada saa daraaddeed ba kaana xukmu hada xukma sagiir kii yaraa xugiisa hayri lwaysi aan waxba kala garanaynin fii tasarufaatihi wa afcaalihi tasarufaatkiisa iyo afcaashiisaba ama fi lcibaadaati ama xagga cibaadooyinka miya wuxuu sheekhu leeyahay qofka waalani labadiisa noocba yacni daari iyo asli ama daari hada ama asli ha ahaado ama yacni midku doonaba ha ahaadee ma raadeeyo ahliyat اlwujuub liannu ahliyat ahliyatulwujuub dimada ayay ku sugmaysay junuug iyo dimada ma diido oo dima waxay ku sugan tahay asaaska nolosha bini aadmi oo hadduu bini aadmi nool yahay dimo waa leeyahay laakiin waxa uu raadeeyaa oo dee waxna waa ku waajibayaan waxna waa u waajibayaan laakiin wuxuu raadiyay ahliyat ladaa ahliyadii laga doonaya wax inuu guto aqwaashiisiiyo afcaashta oo la ictibaarinayey meesha wuu ka saara ayada maxaa yeelay taasi caqliga iyo garashada ayay ku sugantaa majnuunkuna caqligiisuna waa xumaaday tamyiizdiina ma jirto saa daraaddeed ba wuxuu la noqonayaa kii rayn mayidka ahayn xagga tusawaadkiiyo afcaasha wuxuu kala mid noqonayaa mid yar oo aan waxba kala garanaynin wاljunuun binawcayhi laa yuasiru ma raadiyo fi ahliyati اlwujuub liannaha tahbutu bidimati bay ku sugnaataa wاljunuuna laa yunaafi dima ma anfiyo liannaha haabitatu waa suode cala asaasi اlxayaati fi linsaan asaaskii nolosha bini aadmayay ku sugantay ila anuu yuasiru fi ahliyati اladaa ayuu raadeeya fayucdimuha meesha ayuu ka saaraa liannaha tahbutu bilcadli ayay iyadu ku sugnaataa watamyiizii iyo kala garasho wاlmajnuunu nafaasidu اlcaqli waya cadiimu tamyiiz mid caqligiisana faasisan yahay faasisan yahay wuxuu yahay tamyiizuna aan haysanin weeyola walihada saa daraaddeed baa kaana xukmuhu waxau aday xukmkiisu xukma saqiir kaana xukmuhu xukma saqiir ayuu ahday ayr lmayzin waxba kala ayr lmayzin waxba kala garaynin fi tasarufaatihi wa afcaalihi ama fi lcibaadaati bal waa deega fain kaana junuunu mumtadan hadduu yahay jumuunku mid fidsan fainahu yusqid ilcibaadaat ayuu ridayaa ay yamnacu wujuubaha aslan inay kuma waajibto waa ridaya wa lifawaati lqudra waxa tegay awood calal adaa'i gudasho fi lxali wa liqiyaami ljunuun walilxaraji iyo dhib fi ladaa'i gudasho bacda lifaaqati miirsiga dee biariiqi qadaa'i qada wadadeed lagu guto waidantafal adaa'u haddii markuu anfoobu meesha ka baxo taxqiiqan xaqiijin wa taqdiiran iyo qadaridba lihubuuti alxaraji xaraj sugnaashihi fi lqadaa'i qadaha la xarajka dhiga ku sugnaatay in cadama alwujuubu wujuubkii waa weysmaya meesha uu ka baxaya id laa faa'idata min alwujuubi biduuni aladaa wujuub aan aada la soconay dhib maleh faa'iida maleh ama ida kaana aljunuunu hayra mumtadin hadduu junuubku yahay mid aan fidsanayn fain aladaa wain kaana hayra mumkinin haba ahaada midaan suurtagalayn fii xaal aljunuuni ila anhu mumkinu bacda alifaaqa miyirsiga dabadi waa suurtagal cala sabiili lqada biduuna xarajin ayadan wax dhibi jirin fakaana ladaa wuxu aday haabitan mid sugan taqdiiran oo fa yabqa lwujuubu wujuubkii ayaa markaas sugmaya waxa uu sheekhu uu leeyahay xagga cibaadooyinka waa la kala qaadayaa junuunkii iyo waalidii waa la kala qaadi oo waxaa la odhan haddii uu mumtadi yahay mid fidsan haddaba fidsankiisana waxaa loo kala qaadaa hadba imtidaadkaasi wuxuu isku khilaafaa hadba cibaado kasta qadarkeeda iminka waa waali fidsan waxaa la odhanayaa xagga salaada oo kale marka uu ka kordho habeen iyo maalin saacad markuu ka kordho yacni waa waali fidsan baa la odhanayaa xagga marka cibaadada la eegayo xagga soomka marka la eegayo hadday waalidu bisha rabadaan oo dhan wada qaadato amase qarqaan badiyada ay qaato waa waali fidsan baa lo dhan xagga zakada hadduu hawlka oo dhan ama yani intiisa badan u wada qarqiyo yacni waa waali fidsan baa lo odhan marka taasi waa sida markaas imaam abu xaniifa uu qabo isaga shaaficiyadu waxay qabaan yasubana markaa axnaafda ka mida ah waalidu inuu cibaadaadka ridayo dhammaanteed yacni wujuubkeeda inuu diidayo ama aseeda ama taari ha ahaado ama ha yaraado ama ha badnaado marka wuxuu leeyahay haddii junuunku uu yahay mumtadan mid fidsan hadduu yahay imaamada ka warinaya macnaha wuxuu diidaya wujuubkeedu aslanba maxaa yeelay hadda dee gudashadeedii liwafaati lqudrati cala nada fi lxaal hadda yani gudashadii awooddii gudashada hadda la gudan lahaa waa meesha ka baxday oo junuun baa jira haddii la yidhaahdo bacdalifaaqa ha la soo qalleeyana oo biariiqi lqadaana iyadana xadajee dhib baa ku sugan mar haddii haddaba adihii uu meesha ka baxay taxqiiqan taxqiiq ahaanna hadduu meesha uga baxay wa taqdiiran iyo qadaridba oo yacnaysa waktiga waa suurtagelaya ama bacda alwaqti oo xarisu markaa qadaagii uu ku jiro wujuubkii meesha uu ka baxaya maxaa yeelay faa'idada male wujuub aan addaana soconin haddiise waalidu ay tahy mid fidsanayn addaagu walow yaan mumkin maahan fii xaali ljunuuni ila bacda alifaaqa isaga waa suurtagal cala sabiili lqadaa iyan xaraj tirin marka addaagii haabit buu noqonayaa isagoo la qadaraya wujuubkiina markaa waa jiraya ama fi lcibaadaati fain kaana aljunuunu mumtadan haddiina mid fidsan fainahu yusqidu cibaadaati buu ridaya cibaadooyin buu ridaya ay yamnacu cibaadaadki waa ridaya ay yamnacu wujuubaha aslan waajibkeeda ayuu diidaya aslan can lifawaati lqudrati awo ayaa titi cala kaliya fi lxaali wlqiyaam junuun waa lihayaa meeshii taalla walilxaraji dhib ayaa tala fi laday bacda lifaaqa intuu miirsaday dabadeedna inuu qalleeyana bidariiqi lkhadaana xarajiya dhib baa ku sugan waidantafal adaa-u markuu aadii taxqiiqa xaq ahaan u tago u anfoobo wataqdiiran iyo qadar ahaanba lihubuuti lxaraji fi lqadaa'i uu sugnaado in cudima ama in cadama alwujuubu ayaa meesha ka baxayoo la waayo ilaa faa'idata min alwujuubi kuma sugna biduuni ada ama ida kaana aljunuunu hayra mumtadin mar hadduu yahay fain aladaء hadii wain kaana habaada غayra mumkinin fi xaali اljunuuni ila anhu mumkinun waa suurtagal bacda اlifaaqati cala sabiili اlqada biduuni xarajin aydan wax dhibi jirin fakaana aladaء wuxuaday haabitan mid sugan taqdiiran oo fayabqa اlwujubu wujuubkii baaqi ayuu ahaanaya waxaynu ku jirnay alcawaarid asamaawiya fii bayaamidibaynu ku jirnay anna fi lcibaadaati xagga cibaadooyinka fain kaana aljunuunu haddii weligaay tahay mumtada mid fidsan hadday tahay fainahu yusqid alcibaadaati cibaadooyinka waa ridayaa oo yamnacu u diidaya wujuubaha aslan aslaanta inay waajibto waa diinaya maxaa yeele mafawaatulqidra karid ayaa meesha ka baxday calal adaayi adaya gudasho filxaali hadda la guto wa miqyaamu ljunuun dee waalidii baa hadda taaganoo hadda lama gudan karayo xaraji dhib ayaa ku sugan sidaa daa gudasho bacda rifaaqati niyirsiga dabadii biariiqi qadaa'i qada dariiqii iyo waddadii lagu gutana dhib ayaa ku suganoo maadaama uu yahay waalidan miduu wakhtigiisu fidsan yahay oo wakhti dheer ah dee haddii la yidhaahdo waxaa la yaadiyo wixii intaa kaa tigay oo dhan soo qadleena xaraj baa imanaya marka haddana waadi ayaa jirto ma gudan karayo haddowna ma soo qallayn karayo xariska dhib ayaa imanaysaa waida intafal aabaahu haddaba aabbihii markuu suurtogeli waayo taxqiiqan xaqiiq ahaan markuu suurtogeli waayo wa taqdiiran iyo qadaryahaanba xaqiiqadu waa hadda gudasheeda adahaan lagu guto wa taqdiiran qadaryahaantuna waa soo qallaynta hadday suurtogeli weydo oo maxay u suurtogeli waye macnaha idan tafal adaahu taxqiiqan xaqiiq ahaan waa suurtogeli waaye wa taqdiiran qadarin ahaanna waa suurtogeli waaye waa min hubuuti ilxarji fi lqada qadihii baa xaris yadhidu ku sugan tahay oo fara badan oo aan suurtogelaynin in cadama alwujuub wujuubkii markaa waa weysmaya meesha waa ka baxaya idan laa faa'idata faa'ida kuma jirto min alwujuubi wujuub biduuni ilaadaa gudasha aanay la soconin wax markaa faa'iidahoo ku sugani ma jirto waa markaa junuunku yaykaa mumtadiga fidsan uu yahay sida ruuxa dumaraba marka ay caadada hesho salaada oo kale qallaheeda waa laga dhaafayo way fara badan tahay oo xarish dhib ayay ku keenaysaa laakiin soomka oo iska kooban isaga inay qadaysaa baa la faray ama idaa kaana aljunuunu waalidu markay tahay hayra mumtadin mid aan fidsanayn markuu yahay fa ina aladaduhu wain kaana habaada hayra mumkinin midaan suurtagal ahayn fii xaali ljunuuni ila anahu mumkinun waa suurtagal bacda alifaaqati miirsiga dawid cala sabiili lqadaa'i qada jidhkeed markaas uu guto biduuna xarajin iyadoona xaraj iyo dhibaata jirin oo dee muddadeeda ayaa gaabanaysa kooban fa kaana alaadaau addii wuxuu ahaaday haabitan mid sugan taqdiiran qadariyahaan ayuu markaas eh, addihii u sugmayaa oo fa yabqa alwujuubu wujuubkii baaqi ayuu noqonayaa alxajru cala almajnuuni wamataa yatimu waxa weeye waa xayiridda owga waala la xayirayo iyo goorta uu dhammaystirmayo aljunuunu waalidu min asbaabi alxajri waxay ka mid tahay asbaabta xayiraadda wاlxajruna sharcan almancu waa diidmo min atasarufaati alqowliya tasarufaadkii hadaleed laga xayiro lalficliya kuwii ficligaha maaha bimacnaa cadamu inciqaadiha inaanay guntamaynin weeye ow cadamu nafaadiha inaanay fulaynin wa fi ljunuunina almancu ayaa ku sugan diidmo min inciqaadiha guntankeeda la diidayo xataa walow kaanat naaficatan lilmajnuuni haba anfacayso nafcan maxdan haba anfacayso kamaa huwa alxaalu siday xaalad ahayd binisbati marka loo eego lisagiiri kayri mumayiz kii yaraayen waxba kala garanaynin lianna sixatan aqwaali aqwaasha ansixitaankeeda walictidaadi biha iyo in la tirsadaa yakuunu waxau noqonayaa bilcaqli watamyiiz garasho iyo wax kala soocid wa biduuni dalika laa yumkinu suurtagal maaha ictibaaruha aqwaasha in la ictibaariya xataa walow ajaasaha alwaliyu weligu haba ijaaseeyo haba banneeyo waa liwuquuciha dhicitaqiga baatilatan ay dhacday waalijaazatu laaxiqa ijaasada ka daba tagtaana laa talxaqu lbaaila baatil ma haleesho oo falaa tajcalhu kaba yeesho saxiixan saxiix ka yeeli mayso waxau leeyahay sheekhu waalidu waa asbaabaha iyo waxyaalaha keena in la xayiro qofkii oo tasarufaadkiiyo takrifalkii laga xidho sharcanna waxa weeye in loo diido tasarufaadkii qowliga ahaa ee wax ku socodsiin lahaa wax ku bixin lahaa wax ku yeelan lahaa ayaa loo diidaya kuwii ficliga tasarufaadkii ficliga ayaga laga xidhi maayo bimacnaa mala guntabaysa ama ma fulaysa weeye macnaheedu oo waalidanaa ku sugan wax yay ku sugan mancinta diidaysa inxiqaadkeeda iyo gundankeedu walow haba ahaato wax naaficaho qofkan majnuunka wax waxtaraya oo nafci maxdiya uleba ha ahaatee walidaas ayaa mancinaysaa sidii yani xaaladduba ay ahayd kii yaraayen wayska ahay inayn waxba kala garanaynin maxaa yeelay buu leeyahay hadal inuu ansaxo sharcan inuu muctadi noqdo mid yani taabagalahoo la tirsado waxa uu ku noqdaa caqliga iyo tamyiiz iyo wax kala garashada mar haddii aanay caqli iyo tamyiizi jirinna suurtagal maha in hadalkaa la ictibaariya xataa waxaa tahay weligu habe marka dambe ijaazeeyo maxaa yidha marka horey baatil u dhacaysaa wax baatil u dhacayna ijaaso laaxiqaahoo ka daba tagtay saxiix kaba yeesho aljunuunu min asbaabi alxajri waa waxyaalaha loo xayiro asbaabta xayiraada keedaay walxajru sharcan xajriga sharci ahaan almancu min qawliya waa qofkii oo loo diida tasarufaadkii qawliga ahaa lal ficliya kuwii ficligahaa maaha bimacnaa cadamu inciqaadiha waa inaanay guntamaynin aw cadamu nafaadiha inaanay fulayn weeye wa fi ljunuuni waa waxaa ku sugan almancu diidma min inciqaadiha gudnageeda loo diidayo xataa walow kaana naaficatan haba ahaata mid anfacaysa lilmajnuuni kii waana nafcan maxdan yani nafci maxdia haba anfacayse kama huwa alxaalu say xaaladahayd binisbati marka loo nisbeeyo cilmigiis marka loo eego say xaaladiisu ahayd lianna sixat alaqwaali aqwaasha ansixitaankooda iyo walictidaad bihaa in la tirsado yani shay muctadi ah oo la tirsanayo oo taabagala inuu noqdaa yakuunu wuxuu noqonayaa bilcaqli iyo wtamyiiz wa biduuni dalika kaana anti caqli iyo tamyiiz la-aanteedna laa yumkinu suurtageli mayso ictibaaruha in la ictibaariya xataa walow ajaazaha alweliy weligu haba baneeye walwuquucahaa dhicitaankeeda baatilata ay u dhacday walijaazatu laaxiqa ijaazada laaxiqada iyo ogolaanshaha iyo bannaynta yacni ka daba timaada laa talxaqu ma haleesho albaila bail ma haleesho falaa tajcalu ka yeeli mayso saxiixan wlmajnuunu majnuunku iyo qofka xanuunsanaya waanani maxjuurun lidaatihi laf ahaantiisaas ayaa loo xajiriyey bimacnaa ana aljunuuna waalidu mataa daraa markuu soo dariyo cala linsaani qofka ku yimaado kaanuu waxaanayaa sababan lilxajri calayhi sabab lagu xajiriyo duuna tawaqufin ayadoonu ku joogsanin calaa xukmi min alqada xukun qadaiyo garsoorka loo keeno wa calaa haadaa oo ku soconna laa yuctadu yani wax ka soo qaad ma leh biaqwaali lmajnuuni qofka waalid hadalladiisa min xilli junuunihi laga soo bilaabo waalidiisa xilligeeda ilaa ana aljunuuna waalidu idaa kaana mutaqatican markiiba mid googo-aya bian kaana almajnuunu waa inuu ahaaday kan xanuunsanaya yufiiqu mid miirsanaya fii bacdi alawqaati wakhtiyaalka qaarkood faina xukma tasarufaatihi tasarufaatkiisa xukunkeedu waxa weeye fii xaali ifaaqatihi fii xaalati ifaaqatihi xaaladaa uu fayow yahay xukmu tasarufaati alcaql xukmu tasarufaati alcaaqil halkaa caqli yidhi waa caaqil qofkii caaqilka tasarufaatkiisa oo kale ayuunbuu la mid noqonayaa wuxuu leeyahay sheekhu qowgan majnuunka ahi waa maxjuur oo waa mid la xayiray lidaati junuunkaa daatadiisaas iyo lafdiisaas ayuu ku xayirmayaa bimacnaa waalidu marka ay qofa ku timaado sabab lagu xajriyo ayay noqonaysaaye xukun qadaa iyo garsoor kaga yimaado oo lagu xukumay xayiraad kuma taagmayo ee mar hadday waaliyu ku timaado kutibaadinka ay ku timid darteed ayuu u noqday maxjuur calayhi yacnii hadalladiisa iyo macaamulooyinkiisa iyo wax ka soo qaad yeelan maayaan saa daraaddeed baan qofka majnuunkaa hadalladiisu wax ka soo qaadaanay lahayn xilligu waa shay laga bilaabo laakiin haddii uu waalidu ay tahay mid aan xidhiidhsanayn ee tii ayru mumtadicuna ama mutaqaic mid googo-ayso baradna uu kacayu waaranayo marmana u miirsanayo xilligaa uu fayow yahay uu miyirsaday tasarufaadkiisu waxay la mid noqonayaan qofkii caqliga lahaa tasarufaadkiisay la mid noqonayaan oo hadduu wax iibsado hadduu wax iibiyo hadduu wax bixiyo hadduu wax aqbalo wax markaa taabagalabay noqon wlmajnuunu majnuunku maxjuurun mid la xayiro weeye lidaatihi waalidaas darteeda ayaa loo xayiray bimacnaa ana aljunuuna waalidu mataa tara cala linsaani markay qofka ku soo darido kaana waxanaya sababan lilxaji calayh sabab lagu xayiro duuna tawaqufina iyadoon ku taagnin calaa xukmi min alqada xukun garsoorka laga xukmay wacala hada laa yuctadu la tiirsan maya biaqwaali lmajnuuni majnuunka aqwaashiisa min xiini junuuni waalidiisa xilligeeda laga bilaabo ila an aljuruma ida kaana mutaqatican markuu yahay mid googo bian kaana almajruuru waa inay yufiiqu mid miyirsan fii bacdi alawqaati xilliyada qaarkoode faxina xukma tasarufaati takrifaladiisa xukunkeedu waxa weeye fii xaalati ifaaqatihi xaaladda uu fayow yahay xukmu tasarufaati alcaaqil kii caqliga tasarufaadki xukunkeeda ayuu yeelanaya wlqanuun lmadani alciraaqi qaanuunka madaniga ah ee ciraaq lam yakhruj kama bixin can hadihi alaxkaam almuqararati ee la sugay fi lfiqhi alislaami faqad nasa wuxuu caddeeyey cala ana almajnuun fii xukmi sagiiri hayr lwayiz inuu xukunka sagiirka aan wayizka in leeyahay wa anahu maxjuurun lidaatihi daatadiisa in loo sheerayo wa ana tasarufaatihi wa ana tasarufaat tasarufaatkiisuna fii xaali ifaaqatihi xilliga uu miyirsado ida kaana junuunu hayra muطmac markaanu junuunkiisu midis haysta ahayn ka tasarufaati alcaaqili caaqiliga tasarufaadkiisao kale inuu la noqonayo ama alqanuun almadani almisri qaanuunka madaniga ana salfa kharaja waadaxay fii bacdi maa nasa calayhi wuxuu caddeeyey qaarkii cala axkaami alfiqhi alislaami ayuu ka baxay isagu fuhuwa waa in la sahaabo caddeeya cala ana lmajnuuna ahliyadda inuu layahay ka sagiiri hayrilmumayizie ilaa anahu lam yajcalhu kama yeelin maxjuuran calayhi mid la sharay oo yani la xayiray ila biqaraarin min almaxkama inay maxkamadda qaraar uu kaga soo baxa mooyaane walam yurfac canhu lxajru an laga koryeelma ila biqaraarin min almaxkamati aydan qaraar maxkamadda lagaga soo saara mooyaan wa ana tasarufaadkiisu qabla tasiiri qaraari lxajri qaraarka xajriga intaan lagu sajrin inaanu ku dhicin saxiixatu weeye laa baatila ma ahaanin ilaa idaa kaanad inay ahaato xaalat aljunuuni xaaladda waalidu shaayaca mid faafsan waqta tacaaqudi tacaaqudi maca almajnuun wakhtigaan caqdiga heshiiska lala gelayo kawaale wakhtigaa ah inay faafsan tahay mooyaane oo ama ah kaana tarafun aakharu tarafkan kale la gelaya calaa bayinatin minha caddaanuu kaga sugan yahay waalid u caddahay kama ana tasrufaatu sida tasrufaadkiisuba bacda tasiiri qaraari xajri qaraaru xajri intii lagu sajiray dawadeed takuunu baatila way noqon butlaanan mutlaqan sawaan waqaca dacdaha fii xaali ifaaqatihi in kaana yufriqu fii bacdi alaxyaan hadduu miirsanayo ow waqaca dacdaha fii xaalati junuunihi bal xataa low waqacad hadday dhacdo bacda rushdihi intuu haruunayba dabadii haba dhacdeen maadaama qaraaru lxajri maadaama intii qaraarkii xayiraadda lam yurfac canhu aan laga koryeelin sheekhu waa nin qaanuuni ah oo dee qaanuunka marka aad u yaqaan oo jaamacaaddeeda ka baxay oo jaamacaaddeeda wax ka dhigi jiray sidaa daraaddeed baa amhiladiisa iyo tusaalayaashiisa ayuu qaanuunkan ciraaq iyo masar u soo qaataa Ehm, mar wuxuu usoo qaadanayaa yani isbarbar dhigo oo wanaagga ay shareecada islaamku leedahay iyo dheeraanta ay la dheer tahay qawaaniinta wadcigaah baniaadamku dejtay inaynugu sidaynu meeli horeba aynu ku soo marnay midda labaad dee qawaaniin lagu dhaqmayo oo macmuul ahoo labadii dalba lagaga dhaqmayo ayay ahayd marka iyada lafdeeda in la ogaado wixii ay markaa shareecada kuwaafasay waxay ku khilaafsan tahay lafdeedana ujeeddadana wuu ka marka wuxuu wlqanuun almadani alciraaqi qaanuunka madaniga ah ee ciraaq lam yakhruj kama bixin can hadihi alaxkaami axkaamtan almuqararati laswey fi lfiqh alislaami kama bixin isagu faqad nasa wuxuu caddeeyey cala ana almajnuuna fii xukmi sagiiri gayr lmayz inuu xukunkan leeyahay wa anahu maxjuurun lidatihi yani waalida lafdeeda inuu markaa ku xayirmayo tasarufaadkiisuna fi xaali ifaaqatihi ida kaana junuudu waalidiisu hayra muطbaqin markay timid aanaysa haysanin ka tasarufaat alcaaqila ayay la taho isagu axkaamtii aynu soo sheegnay ayuu waafaqay qaanuunkan madaniga masar ayaa isagu meelo ku khilaafay farabadanoo taana waa ka aynu caddaynaya ama alqanuun almadani almisri faqad kharaja waa baxay fii bacdi maa nasa calayh wuxuu caddeeyey barhkii cala axkaami fiqhi lislami uu ka baxay fa wain nasa haba caddeeyo cala ana almajnuuna cadiimu lahliya inaanu ahliyad lahayn ka sagiiri hayri lmumayiziba hala mid kala dhige ilaa anahu lam yajcalu kama yeelin maxjuuran calayh ila biqaraarin min almaxkama yacni qaraar maxkamadeed haddaanu ku dhicin wuxuu leeyahay maxjuur maahe kii waalaa waa tasrifi kale waxbuu iibin kale waxbuu iibsan karaa walam yarfac canhu lxajrana kama kor yeelin ila biqaraarin min almaxkamati aydan qaraar maxkamadda kaga yimaada mooyaane dee sharciga islaamkuna mar hadday waaliy ku timaado automatic ayuu maxjuur calayh u noqday hadduu miyirsano automatic buu gayru maxjuur u noqonaya waana tasarufaatihi tasarufaatihi qabla tasjiiri qaraari lxajri saxiixatun laa baila halka sharciga islam baatil ka dhigay waxa waa saxiix ilaa ida kaanat xaalat ljunuun inay xaaladda waalidu tahay mooye shaayicatan mid faafsan waqta tacaaqudi maca almajnuun xilligan caqdiga iyo heshiiska lala gelayo dee waa nin maryamo aan seenin oo markaa dee iska helalaysanaya suuqa saasoo kale inuu yahay mooyaan oo taa iyada mar hadday sidaa tahay waxay noqonaysaa mid baatilah aw kaana taraful aakharu dariiqka kale inuu yahay caqdiga la gelayaa calaa bayinati minhaa yani caddaanu kaga sugan yahay mooyaane kamaana tasarufaadii sida bacda tasjiili qaraari lxajri xajrida qaraarkeeda intii lagu sajire lagu qoray lagu riday dabadi takuunu baatila bay noqon butlaanan muwaqatan mutlaqan baan le aan la kala qaadin sawa waqacat fi xali ifaaqatii dhacdaya in kaana yufiiqu fi bacdi ayaan hadduu miirsanayo aw waqaca dhacdaya fii xaalati junuunihi halkaana shareecadii uu ku khilaafayo dee labada xaaladood bay kala qaadaysa xaaladda uu ifaaqay iyo miirta yimaado si cadi ay u fulaysa bal wa xataa la waqaca bacda rushdihi hanuunkiisa iyo hagaagiisa dabadee hadday dhacdo xataa waxba kama jiraan weeye maadaama qaraaruxajri lam yurfac canhu maadaama oon qaraarkii iyo go-aankii xayiraadda aan laga koryeelin ثaaniya waalcatahu wacatahi alcatahu ikhtilaalun waa ikhtilaal iyo dhinaansho fi lcaqli xagga caqliga oo yajcalu ka yeelaya saaxibahu qofkiisa qaliila alfahmi midu fahamkiisu yaryahay mukhtali alkalaami hadalkiisu isku daadsan yahay faasida tadbiiri maamulkiisuna uu faasid yahay waqad yataratabu caleyh inuu ka ratibaa la arkaa faqd lidraag habeel waayitaageedu tamyiizi iyo kala soocid cata waxaynu odhan karnaa sagagar ama sacsac ayaynu odhan karnaa yacni erayo fara badan baynu soomaali ahaan waa qofka aan waallayna waxna ka sii yihiin wax weyne ka sii yihiin aynu seegarkadaano ama sacsacan idhaahno iyo wixii la mida marka wuxuu leeyahay waa dhinaansho xagga caqliga ah oo qofkii ka dhigaya inuu fahankiisii yaraado hadalkiisii isku daato maamulkiisu uu maamul markaa faasid o argagsanay noqdo marka qaarkoodna garasho la-aan iyo wax kala soocid la'aan baa ka dhalata marka isaga iyo waalida maxaa u dhaxeeya dhowr farqi ayay sheegaan mid weeyaane waxay yidhaahdaan catahu waa dacfun fi lcaqli waa dacfi ku sugan xagga caqliga waxaana ka dhashay wacyigiisa iyo garashadiisu inay yaraato ama aljunuun fahuwa ikhtilaalun fi lcaqli ee kani waa dacfu lcaqli kana waa ikhtilaalun fi lcaqli kana waa dhiman xagga caqliga ah oo kan maxaa ka dhalaya idraab iyo kacsanaan ayaa ka dhalanaya kanna waxaa ka dhalanaya inuu wacyigiisa iyo garaadkiisa uu hooseeyo ayaa ka dhalanaya waxaa kaloo la yidhi mactuuhu si aynu sheegnay fahamkiisu waa kaa u hadalkiisu isku daadsan yahay laakiin isagu waxma macayo waxna ma dilo ka waalani waa qofka caqligu ka khalkhalay ee kacsan ee wax caayaya ee qaylinaya wax dilaya laakiin mactuuhu ama sacsacu ama sagagarku isagu ma leh markaa taasay u kala farqiya wuxuu yihi alcatahu ikhtilaalu dhinaasho weeye fi lcaqli yajcalu waxaanu ka yeelayaa saaxibahu saaxiibkiisa qaliil alfahmi midu fahamkiisu yaryahay mukhtalid alkalaami hadalkiisu isku darsan yahay faasiya tadbiiri maamulkiisuna uu faasisan yahay waqad yataratabu caley inuu ka ratimaan arkaa faqdu lidraaki idraagii haleelkii waayitaankiisa iyo tamyiis wa noocaani waa laba nooc alawalu catawun waa sagagarnimo laa yabqaa macahu aanu la jiraynin idraaku walaa tamyiis wa haleelid iyo garasha toona wa saaxibu yakuunu kalmajnuuni buu noqon fatancadim fiihi ahliyatu ladaa ahliyadii gudashadu waa weysmaysaa duuna alwujuub wayakuunu fi laxkaamina kalmajnuuni buu noqon aani ka labaadna waa cataun waa sagagarnimo yabqaa macahu idraak wa tamyiiz haleelid iyo wax kala soocida ay la jirto walakin laysa kaidraak lcuqalaa dadka caqligana haleelkoodao kale maaha wabihada nowcu min alcatah yakunu linsaanu lbaaliqu wuxuu noqon kasabiyi lmumayiz bilaxkaam wuxuu kala mid noqonaya sabigii wax kala garanayay fatahbutu lahu ahliyatu aadaai naaqisa waa u sugmi ama ahliyat lwujuub fatabqa lahu waa u sugmaysaa baaqiyata kaamilata iyadoo dhammaystiran wacalaa hada laa yajibu calayhi lcibaadaatu ku waajibi maayaan wlaakin yasixu minhu adaaha gudasheedu waa ka ansaxaya walaa tahbutu fii xaqiha alcuquubaatu ma sugmayaan watajibu calayhi waa ku waajibaysaa xuquuq lcibaad addoommada xuquuqdeeda alatii taasoo yakuunu lmaqsuudu minha ujeeddada laga leeya almaalu uu yahay wayasixu adaawaha gudideeduna wuxuu ka ansixi min qibali lweliyi weliga xaggiisa ka dabaali mutlafaati wixii la dilay magdhowgeedoo kale weeye saxiixatan naafida mid saxiixaano fulaysa idaa kaanad markay tahay naaficatan oo mid anfacaysa nafcan maxdan waxtar badaxtiran wa baaila bay noqon ida kaanat mudiratan aw dararan bayin waxdan markay dhibayso wa mawquubatan bay noqon ida cala jaazati lwaliyi mid ku taagan ida kaana daa'irata bayna nafci wa darar markay udhaxayso midi waa cata iyo seegadnimo aan wax hareerida iyo wax kala soocida aanay la jirin mar hadduu xaaladaa noqdo kii waa laabuu la mid noqonayayo ahliyat ladaa meesha tii gudashadu ee hadalladiisi iyo faailuctiraaray meesha waa ka baxday ahliyatu lwujuub laakiin waa u jeegtaa oo xagga axkaamta kii waa laabuu kala mid noqon qaybka labaadna waa cata iyo sagagarnimo waxooga ikraaha idraaki iyo tamyiizi ay la socoto laakiin idraagii cuqalada oo kale idraagiisu ma aha ataha noocanina wuxuu la mid noqonayaa qofkii weynaa ilmihii yaraa ee wax kala garanayo kaloo xagga axkaamta kala mid noqonaya isagiinuu noqo marka ahliyatu adaa naaqisa ayaa u sugmi ahliyatu lwujuub iyadoo kaamila ayayna u sugmaysaa sidaa mar haddaynu cibaadaadkuma waajibaan laakiin way ka ansaxaan waa ahliya addaa ee naaqisada ah cuquubaadna kuma sugmaan xuquuqdii addoommada ee ujeeddadu xoola ay ahaydee sida magti oo kale iyo dabal mutlafaadkii iyo waa ku waajibayaan weliga ayaana bixinayo o gudaya tasarufaadkiisuna saxiixa fulaysay noqon hadday naafica nafcan nafca doontahay sida hibadii u oo kale baaila bay noqon idaa kaana mudiratan lahu dararan maxdan hadday dhibaysoo dee waa wixii isagu markaas uu sii bixinayay oo kale mawquufo bay noqon oo waxay ku taagni ijaasat lweliy hadday nafci iyo darar u dhaxayso sida iibkii oo kale taasoona waxay noqonaysaa saynu kaaba ku soo marnay mawquufa wahuwa noocaani waa laba noocan awalu hore waa cataun laa yabqaa macahu idraakun idraak aanu la jirin walaa timiisun wax kala soocditoona wa saaxibuna yakuunu wuxuu noqon kalmajnuuni kawaalan oo kale fatanadimu fiiha aliyat ladaa aliyat ladaa waa weysmaysaa meesha waa ka baxaysaa duuna lwujuub aliyat lwujuubka ka bixi maysa meesha wa yakuunu fi laxkaamina kalmajnuuni buu noqon ahaani kalaadna waa cataun sagagarnimo yabqaa macahu uu la jiro oo baaqi ahaanla jirkiisa idraakun garasho iyo watamiizu wax kala soocid walaakin laysa kaidraaki lcuqalaa'i dadkii cuqalada idraagoodii haleelkoodoo kale la mid noqon maayo wa bi nawci noocan min alcateya yakuunu lisaanulbaaliq wuxuu noqonayaa ka sabiyi lmumayiz uu fil axkaami kala mid noqon fatahbutu lahu ahliyatu adai naaqisa oo sugmi ama ahliyat lwujuubi fatabqa lahu waa u baaqayhanaysaa kaamilatan iyadoo dhammaystiran wacalaa hada laa tajibu calayhi lcibaadaatu ku waajibi maayaan walaakin yasixu minhu waxaa ka ansaxaya adawha gudasheeda walaa tahbutu fii xaqihi lcuqubaatu ma sugmayaan wa tajib calayhi xuquuqu lcibaadi addoommada xuquuqdeeda ayaa ku waajibi allatii taasuu yakuunu lmaqsuudu minha almaalu ujeeddada laga leeyahy xoola ay tahay wayaصixu adaaha gudashadeeduna wuxuu ka ansixi min qibali اlweliyi weliga xaggiisa ka damaani اlmutlafaati waxyaalihii la dilay magdhowgeedoo kale weeye wa takuunu tasarufaatu waxay noqon saxiixata naafida mid saxiixa oo fulaysa ayay noqon idaa kaanad markay tahay naaficatan mid waxtaraysa nafcan maxdan yanii bara yani waxtar badax tiran sida inuu aqbalo markaas hibooyinkii oo kale mid anfaca mid saxiixa u furaysay noqon wa bay noqon idaa kaanat mudiratan markay tahay mid dhibaysa dararan bayinan dararan dhib maxdan oo barax tiran markay dhibaysana mid baadilaa bay noqon sida dee wixii markaa isagu sii bixinaya waqafkii iyo hibadii oo kale wa mawquufatan bay noqon mid lagu joojiya cala ijaasati lwaliy ida kaanat markaytii daa'iratan mid wareegi bayna nafci wa darar nafci iyo darar markay u dhaxayso sida iibkii iyo ijaaradii iyo mucawadaadkii maaliga ahaay oo dhan haadaa kaa faham walmactuuhu maxjuurun calayhi mid isagana la xayiray weeye lidaatii daataansiya laf ahaantiisa sa loo xayiray fa huwa min hadihi aljiha dhinaca marka laga eego kalmajnuuni ayuu la mid yahay haadaa waxaan soo sheegnay fahm wlmactuum kaa mactuume sagayrka maxjuurun calayh mid la xajriyay lidaati daat ansa loo xajriyey fahuwa min hadi ljiha kalmajnuuni buu la mid yahay almactuumu fi lqanuuni اlmadani waa mactuuhu waxau ku noqonaya qanuunka madaniga lam yashtarid alqanuun alciraaqi lilxajri cala almahtuumi xukman uma shardinin fi lmaxkama faqad jacalahu wuxuu ka yeelay maxjuulan calayhi lidaatihi mar hadday sayirnimahaasi ku soo baxdo daataantiis ayuu sharmayaa wa hada kaasi huwa almuqararu waa ka sugay fi lfiqi lislaami kama anahu maxjuurun sida uu maxjuur jacalahu uga yeelay ka saqiirin wayizi bilaxkaami duuna tafriiqin ayadoon la kala saarin bayna mactuuhin wa mactruhin mactuuh iyo mactuuh ayadoon la kala saarin wa hada kaasina khilaafu lmustafaad kii laga faa'iidaystay buu khilaafsanyay min aqwali lfuqahaa id yajcaluuna alcataha nawcayni bay ka helayeen kamaa dakarnaa sidaan soo sheegnay wuxuu leeyahay sheekhu lam yashtarid alqanuun alciraaqi ma shardinin lilxaji cala almactuuhi sharida iyo xayiraadda mactuuha xukman fi lmaxkama in maxkamadda xukun kaga dhaco faqad jacalahu wuxuu ka yeelay maxjuulan calayhi lidaatihi mid loo sharay wa hada kaasina huwa almuqararu fi lfiqh alislami ka lagu sugay weeye kama anahu jacalahu siduu uga yeelaba ka saqiiri mumayis kii yaray wax kala garanaya fi laxkaami duuna tafriiqin ayadoon la kala saarin bayna mactuuhin wa mactuuhin halkaana wa haadakaasina khilaafu lmustafaad kii laga faa'iisay min aqwaali lfuqahaa ayuu khilaafsan yahay id yajcaluuna alcataha waxay ka yeelayaan nowcayni laba nooc ayay ka yeelayaan kamaa dakarnaa sida aan soo sheegnayba laba qaybood bay ka dhigayaan ama alqanuun almadani alcarabi almisri qanuunka madaniga carabiga ee masriga ahi faqad jacalahu wuxuu ka yeehay kalmajnuuni duuna farqin isagoon kaasaarin bayna mactuuhin wa mactuux wa abaqa calayhi axkaam aljunuun axkaam almajnuun ayuu ku abaqay min jihati alxajri calayhi xagga marka laga eego in la xayirayo iyo walusuumi suduuri xukmi alxajri calayhi min alaxkamati almukhtasa iyo inay laga maarmaan tahay inuu soo baxo xukunka xayiraadu maxkamadda awoodda u leh almukhtasa awoodda u leh weeye wa ana tasarufaatihi qabla tafsiiri qaraari alxajri baadilatun weeye ida kaanat xaalat lcatay shaayica markay tahy mid faafsan waqta tacaaqudi markii caqdiga lagala gelayo aw kaana طarafu aakharu calaa cilmin biha ama u garasho kaga sugan yahay wa ana tasarufaatihi tabqa baadila bay noqon qabla rafci qaraari اlxajri yani mid baadila bay noqonaysaa ama alqanuun almadani alcarabi almisri faqad jacalahu wuxuu ka yeelay kalmajnuuni duuna farqin isagoon kala saarin bayna mactuuhin wa mactuuh mid iyo mid isagoon kala saarin wa abaqa calayhi waxaanu ku darooriyey ku daboolay axkaam almajnuuni kawaale axkaamtiisa min jihati alxajri calayhi xagga in la xayirayo iyo waluzuumi suduuri xukmi alxajri calayhi xukun xajri inuu kaga soo fula min almaxkama almukhtasati ee awooda u inuu laazim yahay وأنa تaصرuفaatihi qabla تaسيiri qrاn الxaji baطila weeye إida kaanat xaalaة اlcatayn shaaيca markay tahay mid faafsan waqta tacaaqudi heliya caqdiga lala gelayo aw kaana طرف الآakharu calىa cilmin biha aqoon uu kaga sugan yahay